salaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal almadlab ahaali madabka saddexaad waa alxaraamu aw almuxaram waa shaygii xaaraanta ahaa ama shaygii la xarimay axkaamteedii ku soo dhex jirnay markaa waajibkii iyo qaybuhu u qaybsamayey ayuu nooga soo hadlay marka halkana almadlabu saalis waa alxaraam waa shaygii xaaraanta aw almuxaram ama shaygii la xarimay alxaraamu xaraamku huwa maa dalaba shaaricu waa wuxuu shaaricu dooray alkafa canhu in laga joogsado una doonay calaa wajhi alxatmi waalilzaam waj ah waajibin iyo laazimin oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa taarigu kaga tagaa ma'juuran mid la ajri siiyo oo mutiican ateecay markaasoo daacay iyo wanaag la yimi wa faaciluhu ka sameeyaana wuxuu noqonayaa aasiman dembiile caasiyan <coughs> ilaahay caasiye sawaaun kaana haya daliiluhu daliilkiisu qaciyan qaci haya laa shubhata fiihi aan wax shubha ay ku jirin ka xurmati zinaaba weeye am kaana danniyan ama danni ahaya kalmuxaramaati waxyaalihii lagu xarimay oo kale weeye bisunnati alaxaadiya sunnaha axaadda ah wa cinda alxanafiyati laa yuطlaqu lxaraamu xaraamta laguma idlaaqo ilaa calaa maa kaanad daliiluhu kii uu daliilkiisu ahaaday mayna qaiyan mid qaciya fain kaana danniyan hadduu daliilkiisu danni yahay sumiya bilmakruuhi taxriiman ayaa la odhanaya waxau sheekhu halkan inoogu tilmaamayaa ama inoogu horaysiyey tacriifkii eray bixintii shayga xaaraanta ama muxaramka alxaraam aw almuxaram asalka xagga luqada waa shayga ficilkiisa la diiday oo yacni xarama dee wuu diiday oo xaraam baa markaa la odhanaya waa shaygaa la diiday xagga luqada xagga istilaaxana dhowr tacriif ayay u sheegaan kani waa midoo waa wixii shaaricu uu doonay in laga joogsado weliba saa u doonayna ay tahay iyo ka joogsiga oo sharcigu doonaya calaa wajhi alxadmi waalizaam yacni waajibin iyo laazimin lagu waajibinayo qofku inuu waxaa ka joogsado shaarica ayaa markaa dalbaya in laga joogsado oo laga fogaado oo aan markaas lala imanin marka dee xaraamkii iyo makruuhiba labadaba waa soo wada gelayaan laakiin calaa wajhi alxatmi waalilzaami marka la yidhaahdo ayaa makruuh markaasu baxayaayo isaga dee waajibnimo iyo ilzaamin markaa in looga jawso joogsashayga makruuha isaga shaaricu ka joogsiisa u dalbi maayo dabeedna wuxuu noqonayaa buu yidhi qofka ka taga shayga xaaraanta qofka ka taga ee imtisaal ahaan uga taga mid markaa ajri laga siiyo oo mutiic ahoo markaa ilaahay ateecay buu noqonayaa ka sameeyaana wuxuu noqonayaa qof aasima oo dambaabay oo cisyaan sameeyey oo ilaahay caasiyey daliilkan dalbaya ka joogsigiisa ama xaraantinimaynaya ama mid qadciya ha ahaado oo sugnaanshihiis iyo dalaaladiisu ay qadci tahay si kuwii markaa mutawaatirka ahay oo kale iyo kuwii maraadee aayaadkii qur-aanka ahaa markaasi dalaalladooda qadciyadahayd wixii ay xaaraantinimayeen oo kaleba weeyaane oo wax shubha ay ku jirin ha ahaado sida xurwatu zina waayo aayad qur-aan ayaa tilmaamaysa oo dalaaladeed subuudkeeduna qaciyo dalaaladeeda qadci tahay oon wax ku jirin ama dani ha ahaado oo sida waxyaalihii markaas lagu xarimay sunnayaasha aaxaadda ah ee aan iyadu mutawaatirka ahayn yani intan waa la odhanayaa xanafiyadu ayagu xaaraanta waxay yidhahdeen wixii daliilkiisu qadci yahay bay xaaraan ku magacaabaan haddiise daliilkiisu dadiyo sida sunnaha axaadka ah, wixii lagu xarantirmiyoo kale waxay odhanayaan karaaha taxriimiya ama makruuh taxriiman ayay odhanayaan waxaa kaloo culamada qaarkood ay ku taxriiriyeen sida baydaawiya ay markay yidhahdaan maa yudamu sharcan faaciluhu waxaa la yidhahdaa wixii la caayo sharci ahaan la caayey cidda samaysa ayaa la yidhahdaa marka waa waxa la yaaliyo wixii mukallafku uu sameeyo ee sharciyanna caayan ee sharcigu markaas uu caayay ayaa la yidhaahdaa marka ama hadal ha ahaado la xaribay seexantii iyo qadafkii iyo ama ficil markaasada sida tuugadiiyo dilkii iyo ama camal qalbihaada sida markaa dee xasadkii iyo oo kale marka wuxuu sheekhu dhi alxaraamu huwa maa talaba shaaricu shaaricu kuu doona weeye alkafa canhu ka toogsi looga joogsa calaa wajhin xatmi ilzaam wej iyo qaab waajibin iyo laazimin ayuu u dalbay in looga joogsado fayakuunu taariku wuxuu noqonayaa ka tegay majuuran mid la ajri siiyo oo muiican adeecayna ilaahay maajuur buu noqonayaa muiic buu noqonayaa wa faaciluhu ka sameeyena aasiman caasiyan wuxuu noqonayaa mid dembaabay oo caasi ho ilaahay caasiyey buu noqonayaa sawaab kaana daliilu qaciyan alaya laa shubhata fiih aan wax shubaha ku jirin ka xurmati zinaa buu zinada xaaraantinimaynteedii xaaraannimadeeda am kaana daniyan dani ahaayaa kalmuxaramaati waxyaalihii lagu xarimay oo kale weeye bisunati axaadiya wa cinda alxanafiyati laa yulaqu laguma idlaaqaa alxaraamu shay xaraamta ilaa calaa maa kaana daliiluhu qaciyan bay daliilkiisu qaci yahay mooyaane fain kaana daniyan sumiya bilmakruuhi taxriiman mid la karaahayse xaaraannimo ayaa lagu magacaabaa markaa muxaram waxaa kaloo markaa muraadif ah maxduur iyo macsiya iyo dembi iyo mamnuuc iyo qabiix iyo sayi'a faaxisha ismi masjuur canhu mid la diday mutawacal calayhi mid loo goodiyey ereyadaasina markaa waa la mid waa muraadif bay u yihiin wayustafaadu taxriimu taxriimka waxaa laga faa'iidaysanayaa min isticmaali lafdin lafdi isticmaalkii yadullu ku tusinaya cala taxriimi xaaraantime bimaadatihi maadadiisa kugu tusinaya ka lafdi lxurma weeye ow nafyi lxil ama xalaalnimadii oo la diido ka qowlihi tacaala ilahay odhaadiisi weeye xurimat calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey ummahaatukum hooyooyinkiin wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam iyo hadalkiiu nebigu uri laa yaxillu xalaaloobi maayo maalu mri'in muslimin qof muslima xoolihii ilaa bitiibin min nafsi nafdiisa oo raalli ka ah mooyaane ma xalaaloobayo qof muslima xoolihii waxaa sheekhu leeyahay siiqatu taxriim ama taxriimka waxaa laga faa'iidaystaa waxyaalo kala gedisan oo dowra ah. mid weeyaane in la isticmaalo lafdi taxriimkii tusinaya oo maada ahaan maraa kugu tusinaya masalan xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkii baa laydinka xaaraantinimeeyey ama wa xarama riba ribadii baa laga xaaraantinimeeyey wa xurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma ayaadkaa lafdu taxriim uu ku yimi iyo xadida markaas la midkaa kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wacirduh yani xadiida noocaasoo kalea iyo aayaadka saasoo kalea waa laga faaidaysanaya shayga inuu xaaraan yahay iyo xadiidka iyadoo markaa xilli yani waxaasi xalaal ma aha la yidhaahdo oo kale ayadana waa laga faa'iidaystaa in la shaygaasi xalaal ma aha waanu ku badan yahay markaas yacni axaadiidda iyo waa uu ku badan yahay iyo aayaadka qur qur'aankaaba fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdi xata tankixa zawjan hayrahu haddii markaa dalaqada saddexaad furay u xalaaloobi mayso intaa kadib in ay kala guursato markaa waa xaaraan weeye macnaha laa yaxilu lakum an tarisulisaa karahan inaad dumarkii markaa idiga iyagoo qasba dhaxashaan idinla banaano qasbaysaan xadiidkaa nabigu yihi laa yaxilu maalu mri'in muslimin ma xalaaloobayo ilaa biibin min nafsihi nafdiisa oo raalli ka a ah mooyaane xadiidkana abu daawuud iyo axmed iyo daarami abu yacla bayhaqi tabaraani oo mucjam kabiirkiisa ku wariyay ayaa soo saaray xadiidka sanadkiisuna waa saxiix kuwa waa laga faa'idaystaa wayustamaadu taxriimu waxaa laga wehaysaa min isticmaali lafdin lafdi isticmaalka yadullu tusinaya cala taxriimi bimaadatihi maadadiisa iyo lafdigiisa kugu tusinaya ka lafdi lxurma waa lafdiga xurmada ku aw nafyi lxilli ka qowlihi tacaala way xurrimat calaykum ummahaatukum baa laydinka xaaraantilmiyey wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu maalu mri'in muslimin ma xalaalooya ilaa bitiibin nafsi nafdiisao raalli ka si kale ku xalaalooyaan ma jiro xataa wixii aad xishood kaga qaadato yani culimmadu waxay ku tilmaameen inuu xaaran yahay maa ukhida calaa wajhi xayayn fahuwa xaraam qof yani ama xididtihiin ama qadarinni ka dhaxayso oo inuu maya ku yidhahdo ay ku haddaad tidhahdo waxaa keen oo deetana iska kaa siiya isagoo xishoonaya yani naftiisa raalli kamahay xishood buu kuusii xaaraan ayay kaa noqonaysaa halkan maal imriin muslimin waxa isaguna markaas la mid ah oo sida xadiida kale ay caddaysay qofka gaalka dimigaa ee markaa cashuurta aynu ka qaadno isaguna muslim buu la mid yaho maalkiisa isagana waa la ixtiraamaya laga qaadan maayo isagoo raalli ka noqda mooyaane maxaa yeeley dimmiyiintu waxa u sugnaaday waxa inoo sugnaaday waxa korkooda aday waxa korkeenna ayaa markaa ah xuquuqa cali bn abi aalib baa wuxuu yidhi waxay dimada ay u aqbaleen in dhiiggoodu dhiiggeenoo kala noqdo in xoolahood xoolaheennoo kala noqdaan idmida u aqbaleen ow yustafaadu taxriimu ama taxriimka waxaa laga faa'iidaysanayaa min siiqati nahyi siiqada nahyiga almuqtarina ee la xidhiidhay bima yadullu cala alxatm wax tusinaya xatimin iyo shaygaa in laga tagaa inay tahay arrin laga maarmaana ow min tartiibi alcuquubati ama cuquubo laga ratibay cala alficli ficilka famin alawali waxaa ka mida qowluhu tacaala ilah uhi fajtanibu rijsa qurunka ka dheeraay min alawhaani sanamyaalka wajtanibuu qowla zuuri hadalka beenta ka dheeraada wa qowlihi tacaala iyo awlaadi ilaa yidhi inama alkhamru khamrigu walmaysiru khamaarka walansaabu iyo sanamyada la taago walaslaamu iyo qoryaha faalka rijsun waa qurun min camali shaytaani shaydaanka camalkiisa ka ahaadee fajtanibuuhu ka dheeraada waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa buu yidhi taxriimkii in siiqo nahyi iyo diidma ay timaado oo weliba ay la xidhiidhsato wax xatmi tusinaya iyo shaygaa diidmada la diidaya yacni waxaa la doonayaa in si laga maarmaana looga tago yacni wax tusinaya in xatmi ay tahay waajibnimo in looga taga ay tahay oo in la sameynaya xaarantay baa la xidhiidhay ama cuquuba ayaa laga ratibay ficilka haddaba ka hore waxaa ka mida buu idhi ee taxriimka siiqada nahyiga ee la xidhiidhay wax xatmi tusinaya waxaa ka mida buu ihi qowlka ilaahay leeyahay fajtanibu rijsa qurunka ka dheeraada min alawhaani wajtanibu qowla zuuri hadalka markaa zuurkaana ee beenta ana ka dheeraada baa ilaahay uu yidhi waxaa kaloo ilaahay yidhi innama alkhamru khamriga ugu cadliyaaliye wixii maanka iyo caqliga doorinaya maysirkaoo qamaarkii ah ansaabta oo markaa dhagaxyaasha iyo sanamyaalkaa la taagayey ee markaa cibaadada in la caabudo darteed loo taagayey ama kuwa yacni dee cibaadada loo sameeya marku wax loo gowracayo ha ahaada noo cibaadada ka mid a ah. ha ahaadaani kuhalahala salmiyada la taagayo iyo aslaamtu waa qoryihii markaa faalkii ay ku faashan jireen intuba rijisun min camali shaytaan waa qurun camalka shaydaanka iyo shaqadiisa ah fajtanibuuhu ka dheeraada haddaba siiqada nahyiga ee siduu inoo sheegay weliba xatmi wax tusinayana la xidhiidhay waa si aayadda walaa taqrabu lfawaaxisha yani fawaaxishta ha u dhowaanina walaa taqtulu nafsa ha dilina walaa taqrabu maalaliyatiimi ha u dhowaanina wayanaa calilfashay walmunkar ee lafdu nahyuu ku yimi haddaba tan sheekhu hadda dee wax nahyahi kuma sugnaa bal waxa weeyaan waxaa ku sugan doonid la doonayo in wax markaa ficil laga dheeraado markaa nahyi ma aha waxay leeyihin markaa waa siiqo amaroo dee in wax laga tago iyo wax in la sameeyo diidaysaa haddaba waxaa loo ictibaarinayaa bay leeyihiin wahiya tuctabaru min asaaliibi nahyi asaaliibtii nahyiga wax lagu diiday baa loo ictibaarinayaa oo waxaa la rajaxayaa bay leeyihiin jaanibka macnaha jaanibka lafdiga laga rajaxayaa iminka xagga lafdiga dee waa amar fajtanibu rijsa min alaani wajtanibuu qowla zuur nahyi kuma jira waa amar ilaahay uu amrayo in qurunkaa laga tago sarmiyada iyo qowlazuurka tan galana waxa weeye fajtanibu ka dheeraada wey iyada waa amar laysoonaya in laga dheeraado nahyi meesha kuma jiro laakiin waxay leeyihiin waa usluubun markaa ka mid ah asaaliibtii nahyiga oo xaggan ujeeddada hortu laga leeyahay waxa weeye waa shaygani waa xaaraan ee ha u oo fajtanibuu bimacnaa ha dhowaanina bay ka dhigan tahay laa taqrabuu ha dhowaanina arisa min walaa taqrabu qowla zuuri ha dhowaanina iyo yani ha dhowaanina oo waxaa markaa khamrigaa iyo maysirkaa iyo ha dhowaanina ayaa looga jeedaa laakiin xaggii lafdigu dee waa lafdi amar marka xaggan macnaha laga rajaxaya xagga lafdiga oo macnaha loo jeeda waxa wey diidma la diidayo awaamirta waxa loo jeeda diidma shaariga la diidayo oo laleeyahay ha marka xaggaasaa laga eegaya mooyaane sidanu markaa imka sheekhu u dhigay labay u kala qaadaan culamada kale usuuliyiinta oo nahyigana gaar bay u qaadaan oo taqrabuu fawaaxisha iyo laa taqrabuu maalal yatiim iyo kuwan kalena markaa gaar bay usoo qaataan oo fajtanibuuhudaa iyo ijtanibuu sabca muubiqaad iyo ereyadaasay markaa usoo qaataan waxay leen waa amar faa'iideynaya in laga taga inay waajibta xagga lafdiga ficilka xaaraantinimaydiisana xagga macnaha ayuu ka faa'iideynayaa aw yustafraadu taxriimu waxaa laga faaidaysanaya min siiqati nahy almuqtana la xidhiiro bima yadullu cala alxatmi wa xatmi tusinaya oo imkana fawaaxish marka la yidhaahdo dee xumaan ayay markaa wax kutusinayo xumaan ayaa la xidhiiday yani wax kutusinaya inay markaa tahay in laga tago ila wixii fuuxasha laga tago weeyaan aw min tartiibi alcuquubati cala alficli laga ratibay famin alawali qowluhu tacala baa kamid ah, fajtanibu risa qurhan ka dheeya min alawsaani sanamyaalka wajtanibu qowla zuuri hadalka beenta iyo markhaati beenaanla ka dheeraada wa qowluhu iyo odhaada ilaahidi inama alkhamru walmaysiru iyo khamaarka walansaab iyo sanamyadaa la taagaye cibaado darteed loogu taagayey iyo wlazlaamu qolyaha afaalku rijtun qurun min camri shayaani shaydaanka camalkiisa ka mida weeyaan fajtanibuu ka dheeraada wa min ahaani ka labaad waxaa ka mida qowluhu tacaala waladiina kuwa yarmuuna almuxsanaati dumarka dhowrsoon zina iyo xumaan ku ganaya ku sheegaya uma lam yaatuu aan la imanin biarbacati shuhadaa afar markhaati aan la imanin fajliduuhum amaaniina jalda siddeetan jeedal ku dhufta waqowluhu tacaala iyo ilaahay olaadiisi ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaalan yataamaa agoomaa xoolooda dulman kuwa u cunaya inamaa yaakuluuna waxay ku cunayaan fii butuunim calolooda naaran naar ayay ku gurayeen wasayasluuna saciira naarta saciiro la yidhaahdana way geli doonaan wuxuu leeyahy sheekhu ka labaad ee taxriimka laga faa'iidaysto waxa weeye marka cuquubo ficil laga ratibo laydhaa qofka waxaa sameeyey waxaasaa ku dhacaya adduunyada ama aakhiro isaguna wuxuu noqonaya xaaraan markaa tusaale muxuu inoogu soo qatay aayadda qur-aanka ee ilaahay leeyahay kuwa xumaanta ku sheegaya iyo silada dumarka dhowrsoon ee afar markhaati u soo taagi waaya silada iyo xumaanta ay ku sheegeen siddeetan jeedal ku dhufta markhaati weligood ha ka aqbalin faasiqiin weeye marka qadafka iyo xumaankusheegkaasi waa xaaraan maxaa yeelay cuquubaha jeedal ayaa laga ratibay waxaa kaloo ka mid ah aayadda ilaahay leeyahay kuwa cunaya xoolaha agoommaha dulmi u cunaya macnaha dee qofkii ka maarmuga shaqaynaya wax yar ka cunaya oo keliyabaa ka baxaye waxay caloolahooda ku gurayaan naar ayaa ilaahay yidhi waxaanay geli doonaan naarta saciro la yidhahda way geli doonaan markaa cunidda xoolaha agoonka la cuno waa xaaraan maxaa yeelay qof naar cunayo oo kale ayaa markaa lagu shabahay waxaana weliba cuquubo in naar la gelin doono ayaa weliba loogu goodiyey oo loogu hanjabay markaa taasaa iyana tusinaysa xaaraannimadiisa wa min athani waxaa ka mida qowluhu tacaala waladiina yarmuuna almuxsanaati kuwa dumarka dhowrsoon xumaanta zinada ku ganaya ku sheegaya uma lam yaatuu aan la imanin biarbacati shuhadaa fajliduuhum jalda amaaniina jalda sideean jeedal wa qowluhu tacaala iyo ilahay odhaadu yidhi ina aladiina kuwa yaakuluuna amwaalal taamaa cunaya dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim calolooda waxay ku cunayaan naaran wasayaslawna saciira naarta saciiro laylaana way geli doonaan aqsaamu lxaraam haddaba xaaraantu qaybaha ay u qaybsanto ahaabitu sidaa sugnaatay min istiqraa'i axkaami shareeca markii istiqraa iyo dabagal lagu sameeyey ana shaarica lam yuxarim shay-an ma xaaraantineenin ilaa limafsadatihi alkhaalisa waa mafsado iyo xumaan khaalisa buu leeyahay ow ilghaaliba ama haalib ah wa hadihi almafsadatu haddaba mafsadadaasi ima an tarjica inay unoqoto ilaa daati lficli ficilka inay unoqoto lafdiisa almuxaram ee la xaaraantimeeyey wa hada kaasina huwa almuxaramu lidaati aw licayni waxa la ka daat ahaantiisa ama cayntiisa loo xarimay wa an tarjica iyo inay noqoto laa ilaa daati lficli ficilka daatadiisa iyo lafdiisa u noqon mayso bal ilaa amrin amar bay u noqonaysaa itasala bihi la xidhiidhay wa haada kaasina huwa almuxaramu ligayrihi waa ka loo xaaraantinimeeyey ayrkii iyo wax kale sidaynu wada ogsoonnahay yacni shareecada iyo tashriica waxa ilaahay u keenay in cadaaladda la xaqiijiyo masaalixda dad kala la ilaaliyo adduun iyo aakhiraba waxa la ilaaliyo waxa ilaahay waajibiyey fawaa'id iyo manaafic raajixa buu leeyo masaalix bay xaqiijinaysaa waxa liyaaliyo waxaa ilaahay xarimaynaa waxa weeye dararka iyo dhibtiisa ayaa markaa rajaxan fasaadkiisa ayaa markaa sugan haddaba wuxuu uhi markaa sida sugani waxa weeye axkaamtii shareecada marka istiqraa' iyo dabagal lagu sameeyey waxaa la ogaaday shaarico alleh iyo rasuulkiisa oo dee markaa isaguna isaga uun xaggiisa wax ka o inaga soo gaarsiinayeen inaanu xarimin shay ilaa waxa u xarimayuun mafsada iyo fasaad iyo xumaan khaalisuhon wax nafci iyo wax waxtari la soconin uu leeyahay awgii baa loo xarimay aw ilghaaliba ama maslaxana waa ku jirtaa mafsadana waa ku jirtaaye mafsado iyo xumaanta haalibahoo badan waxa markaa ku jira ee maslaxayna waa yaryihiin labadaa imaa inyani mafsada khaalisa yahay imaa inuu yahay yani maslaxa iyo mafsado wale laakiin mafsadada ayaa qaalib ah oo xoog badan kaas ayaa la xarimay haddaba haddii ay mafsadadaasi iyo xumaantaasi u noqonayso ficilka lafdiisa ficilkan la xarimay lafdiisa ayay xumaantaasi u noqonaysaa waxaa la yidhaha almuxaramu lidaati ama almuxaramu licaynihi baa la yidhaahdaa laf ahaantiisan ayaa loo xarimay hadday u noqonayso ficilka lafdiisa aanay u noqon lakiin arrin la xidhiidhay ay u noqonayso ama arrin muxaramka markaa la xidhiidsan ayay markaas u noqonaysaa kaana waxaa la yidhaahdaa almuxaramu ligayrihi ka loo xaarantinimeeyey wax kale oo la xidhiiday awgii ayaa la yidhaahdaa oo macnaha asal isaga waa mashruuc laakiin wax kale ayaa la xidhiiday oo mafsada iyo darar ay dadka ujasaa daraaddeed baa loo xaarantinimeeyey kana ah ibtidaanadiya saale ahaan baa markaa loo xaarantinimeeyey lafdiisa ayaa xun athaabitu min istiqnaa'i axkaami shareicati waxa weeye ana shaarica lam yuxarim shayan ma xarimin ila limafsadatihi alkhaalisa marka mafsado iyo xumaa khaalisa uu leeyahay aw ilhaaliba ama haaliba wa hadihi lmafsadatu ima an tarjica inay noqoto ila dati lficli lmuxaram inay u noqoto wahada huwa lmuxaramu lidati aw licaynihi weeye waima an tarjica inay noqoto laa ilaa daati lficli aanay u noqon bal ilaa amrin itasala bihi arrin la xidhiidha ay u noqoto wa haadakaasi huwa lmuxaram ligayrihi keyrkii loo xarimay baa la yidhahdaa falmuxaramu lidaatihi haddaba huwa maa xaramahu shaaricu waa shaaricu xarimay ibtidaa'an bilow ahaanba lima fiihi waxa ku sugan buu xarimay min aladraari dhiba waalmafaasidi iyo xumeeyanaha addaatiya ee daatadiisa iyo lafdiisa ku jirta allatii laa tanfaku canhu en marnaba ka suulaynan ka fakaraynin ka zina waaba zinadii wa almaxaarimi dumarkii maxaarimta ahayn gayaanka ahayn oo la guursado waakid waakidulmaytati bakhtigii oo la cuno wa baycahaa iyo bakhtigii oo la iibiyo wa sariqati tuugadii wa qatli nafsi iyo nafda dilitaankeedii bigayri xaqin xaq la-aan lagu dilo wa naxwi dalika iyo kaa wixii la mid oo mimaa kii kaaday xurima lidaatihi daatadiisa iyo wacaynihim cayndiisa markaa loo xarimay waxa uu sheekhu leeyahay almuxaram lidaatihi waa shayga shaaricu ibtida'an ahaan iyo asaala ahaan uu xarimay oo waxa ku sugan adreer iyo mafaasid daatiho abaa isaga lafdiisa ku jirta oo weligiina ka fakaraynin waxaa ka mid a marka zinadii oo kale Ah, maxaarimta dumarkii maxaarimtii guursigooda dumarkii maxaarimta guurkooda aan u bannaanayn oo la guursado baktiga cunitaankiisa baktigii oo la iibiyo tuugadii doofaarkii khamriga cabitaankiisii dilkii ah, xoolaha dadka oo markaa baatil lagu cuno oo kale weeye iyo waxa layaaliyo w waxaa la mid ahaa ee daata ahaantiisa iyo lafahaantiisa loo xarim macnaha wax kale oo la xidhiiday oo loo xarimo jiray waa eh, laftooda ayaa xun oo markaa xumaanta ay ku jirtaa falmuxaramu lidaati wamaa xaramahu shaaricu ibtidaan bilow ahaan ayuu markaa bilowgiiba wuu xarimay waa limaa fiihi min aladraar waxaa ku sugan dhibaatooyinii walmafaasidi xumayaal adaatiyati oo daatadiisa loo nisbeeyo daatadiisa u noqonaya allatii taasoo laa tanfaku canhu aan ka fakarayni marnaba ka zina waa zinadii wa tasawuj almaxaarimi iyo doorka maxaarimta guursigooda waakil ilmaytati baktiga cunitaankiisa wa bayca haybinteeda wasariqati iyo tuugadii weeye waqatli nafsi iyo nafda dilitaankeeda bikayri lxaqi lagu dilo wanaxwi dalika iyo kaa wixii la mida mima kii xurima la xaaraantimeeye lidaati wacaynihi wa hada nooc hadaba noocan xukunkiisu anahu hayru mashruucin aslan asal mashruuc maaha walaa yaxilu lilmukalafi mukalafna uma banaana ficluhu inuu sameeyo waidaa facalahu markuu sameeyana laxiqahu dam ayaa soo gaadhiyey walciqaabu walaa yasluxu mana subama an yakuuna sababan sharciyan sabab sharciya noqdoo noqdo tataratab calayhi axkaamuhu axkaamtiisu ay ka ratibanto waidaa kaana maxallan hadduu meel lilcabdi cabdi iyo gulud iyo heshiisu noqdana batala alcabdu waa buraya walam yataratab calayhi aharu sharci ahartiisi sharcigahaydna ka ratibmi mayso waxa uu leeyahay noocan daataantiisa loo xarimay aslan mashruuc maaha wayo xurmadana maxalka lafdiisa ama ficilka lafdiisa ka dhalanaysaa mafsado iyo madaro raajicaah oo u noqonaysaa raajixa xoog badan oo daatadiisa unoqonaysa ayaa u noqonaysa daatadiisa ayaa ku sugan mukalafkana markaas uma bannaana inuu sameeyaa hadduu sameeyana cay iyo ciqaabbaa soo gaadhaysa sabab sharci oo axkaami ka dhalatana ma noqonayo waxaasaroo sharciga ka dhalanayaa ma jiro haddii yani waxaan sheegnayna cabdi iyo heshiis uu ku dhaco hadduu heshiis ku dhaco cabdigaasi waa buraya waxa asaroo ka ratibmayaana ma jiro gursiga maxaarimta oo kale hadduu caqdi ku dhaco waxba ka ratibi maaya dukuulka markaa zina yani gabadh in loogu tagaa isagana waa baatil waxba ka dhalmaya bakti ibintii waa baatil wax ka dhalanaya iyo wax diinuu ka sugmayaa ma jiro xukmu hada noocan oo hayru mashruucin wey aslan aslahaan mashruuc maaha walaa yaxilu lilmukalafina ficlu mukalafiinu sameeyaana uma banaano waida facala markuu sameeyana laxiqahu damu walciqaab cay ciqaab baa soo gaadhi walaa yasluxu umana subama an yakuuna sababan sharciyan sabab sharciya inuu noqdo tataratibu caleyh axkaamuhu axkaamdiisu ay ka ratibanto waida kaana maxalan lilcaqdi hadduu caqdi heshiis maxal meeluu noqdana batala alcaqdi waa buraya walam yataratab calayhi aharuhu sharci asartiisa sharciga ahina kama ratib mayso oo ka dhalan mayso fa aklulmaytati haddaba baktiga cunitaankiisu maxduurun waa mid laga manciyo cala lmukalafi qoba mukalafka laa yaxilu lahu ficlu inuu sameeyaa uma bannaan wasariqatu tuugadu laa takuunu sababan sharciyan sabab sharciga uma noqoto lihubuuti lmilk ninkii sugnaanshihii wazinaa zinadu laa yusluxu ma suganta sababan sabab inay noqoto sharciyan sharciya lihubuuti nasabi watawaaru sugnaanshaha nasabka iyo isdhaxalka waalmaytatu baktigu idaa kaanat maxalan licaqdi lbayc hadday maxal iyo meel noqotaa guludkii iibka baatale cabdi waa burayo walam yataratab calayhi kamana ratib mayo maa yataratab cala albayci asaxiixi iibka saxiixa wixii ka dhalanaya wa caqdu nikaaxi nikaaxa gududkiisu ida kaana maxaluhu hadduu maxalkiisu yahay axadu lmaxaarim dumarkii maxaarimtaa mid ka mida maca alcilmi bidalika isagoo kaana uu ogyahay kaana alcaqdu baatilan buu noqonaya walam yataratab calayhi shayun laka ratibi maayo mima kii ka mida yataratabu cala cabdi nikaaxi saxiix nikaaxa saxiixaa ka ratibmayey oo min hubuuti nasabi nasabkii inuu sugmo wa tawaarudi isdhaxlid walxuquuq bayna tarafayni labada qof inay markaa labada tarafood wlxilu baynahuma dhexdooda inay xalaal isu noqdaan bal yuctabaru dukuulu zinan dukuulkaas waxaa loo ictibaarinayaa salaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay xaaraantii iyo u qaybsamaye wuxuu sheekuna yidhi faaklu lmeyta cunitaanka baktigu waa mid maxduurah oo laga xaaraantirimeeyo o laga mamnuucay qofka mukallafka ah ee la hawlay uma bannaana inuu sameeya oo bakti cunidiisu haddii aan sida uu dee sheegi doono ee dambe daruura aanay jirin ma bannaana sariqada iyo tuugadu ma noqoto sabab sharciga ah oo milki ku sugnaado oo wixii qofku uu soo dhacay ama uu boobay ma noqoto asbaab milki ay ugu sugnaatoo la yidhaahdo shayga ugu milkeeyo isaga ayaa leh ma noqdo zinadu haddii uu markaas qofku qof ka simaysto sinadaasi ma noqoto sabab sharciya ah oo nasabka ilmahaasi uu ku sugmoo kasaaniga uu ku haleelo oo ilmaha zinadu cidda lagu sheegaye aabbe leeyahay wuu dhalay sharciyan ma haleelo bal xataa shaaficiyadu dee waxay qabaan inan hadday tahay inuuma guursan karo tawaarus iyo isdhaxlid ayana kuma sugmo oo aan ilmaha markaa ziro ku dhalay ama meherka horaysiis malaa meherka uma naqaanee isna sabab laysku dhaxlo ma noqdo baktiga haddii uu caqdi iyo heshiis iyo gulud maxal iyo meelu yahay ee caqdigii iibka hadduu waxaan markaa maxalkan iyo shaygan la kala iibsanayaa uu noqdo bakdi hadduu noqdo caqdigaasi wuu buraa oo waxba kaba ratibmaan wixii iibka saxiixa ee mashruuca ka ratibmi jiray kaba ratibmo oo dee qofkii qofna waxbuu iibinay qofna waxbuu iibsanayey qofka wax iibinayaa shayga markaa bixinayey qofka kalena markaa lacag ayuu bixinayey yacni naqli lmilkiya inay milkiyaddii guurto oo markaa shaygan milkiyaddiisa ay qof ka guurto qofuu ka ibi ay u guurto oo lacagtan iyo waxaa laga qofkana milkiyaddiiskiisa guurtay kanu soo guurto in markaa shaygii uu qof waliba ku intifaaco wixii uu lahaa uu ku takrifo ayaa ka ratibmaya uurguurka iibka saxiixa kan kama ratibmayso haddii caqdigu nikaaxa iyo guurka haddii macalkiisu yahay maxaarimtii mid ka ah mida hadduu yahay oo dumarkii maxaarimta aan guurku u qabanaynin haddii mid ka mida ah uu markaa caqdi iyo guur markaa ku sameeyo isagoo weliba ogna caqdigaasi mid baatila ayuu noqonayaa wax ka ratibmayo wixii caqdiga nikaaxee saxiixa ka ratibmi jiray kama ratibmayo oo caqdiga nikaaxee saxiixa maxaa ka ratibmaa dee nasabaa ka ratibma oo marka guur saxi uu dhaco dee ilmaha halkaa ka dhasha aabbihii wuu hareeraa tawaarus iyo isdhexlid ayaa ka timaada tan kama dhalanaysa mar haddii uu markaa axadulmaxaarim yahay xuquuq baa labadan qof ay isku yeeshaanoo mid mushtarak oo ka wada dhexaysa oo markaa inay wanaag ku wada dhaqmaan ay tahay mid ninka gaar loogu leeyahay mid gabadha gaar loogu leeyahay xuquuqdaas ayadana caqdiga nikaaxaysa aa ka ratibaysa kama ratib mayso xilli baynahuma inay isu xalaalowaan dhexdooda ayaa ka ratibmaysa nikaaxa saxiixa kan kama ratib mayso bal yacnii suuro guurba hal ahaadee haddana uu tegiddaa waxaa loo qaadanayaa inay tahay zina ayuunbaa markaa loo ictibaarinayaa marka waa shaygu marka almuxaram lidaatihi yahay waa faaklu maytati bakdi cunitaankiisu maxduurun mid la mamnuucay weeye cala lmukalafi qofka mukalafkaa oo laa yaxilu lahu ficluhu samayntiisu xalaalo noqon mayso wasariqatu tuugadu laa takuunu sababan sabab sharciyan oo sharciga ma noqoto lihubuuti lmilki milki iyo la-aansha sugaanshihii wa zinaa zinadu laa yasluxu ma sugugo sababan sharciyan sabab sharciga inuu u noqdo lihubuuti waalmaytatu iibku ee bakhtigu idaa kaanad maxallan hadday meel u tahay licaqdi lbayici caqdigii iyo heshiiskii iyo gunadkii iibka haddii waxaan lagu heshiinaya meesha bakhti yahay batala alcaqdu caqdiga iyo heshiiskaasi waa buraya walam yataratab calayhi kana dhalan maayo oo ka ratibin laa yataratab cala albayci saxiixi almashruuc bayca saxiixa ee mashruuca wixii ka ratibmaya ka dhalanaye wa caqdu nikaax nikaaxa gunudkiisa idaa kaana maxalu markay maxalkan la caqdinayo la guntinayaa yahay axad maxaarim dumarkii maxaarimta aan guurkuu qabanayna mid ka a ah. maca alcilmi bidalika isagoo kaana og kaana alcaqdu baatilan caqdigaasi baatil buu noqonaya walam yataratab calayhi shay shayna ka ratibi maayo oo mimaa kii ka ahaaday yataratabu ka ratibmaye calaa caqdi nikaaxi saxiixi nikaaxi saxiixa caqdintiisa oo min hubuuti nasabi nasabka sugnaanshihiisiia watawaarisi isdhaxlidiya walxuquuqi bayna zawjayn bayna tarafayni labada taraf xuquuqdii markaa dhexdooda imanaysay walxilu baynahumaa iyo isu xalaalowgii bal yuctabaru dukhuulu yani laaqalgelidda ama yani arkidda zinan ayaa loo ictibaarinaya walaakin qad yubaaxu in la banneeyaa la arkaa bacdu anwaaci lmuxarami lidaatihi nucyaalka la xaaraantinimeeye barkood lidaatihi loo walakin qad yubaaxu in la banneeya la arkaa bacdu anwaaci lmuxarami lidaatihi badh ka mida noocyaalkii shaygii daatadiisa loo xarimay cinda daruurati marka daruuro iyo dhibaato iyo baahi ay timaado lianna taxriimahu xaaraantinimayntiisu kaana wuxaa bisababi mafaasidihi daatiya mafaasidiisa iyo xumaanihiisa lafdiisa almucaaridati ee caaridaysay ka hor imanaysay lixifdi daruuriyaati waxyaalaha laga maarmaanada ilaalintooda alhamsa ee shantaa wayo xifdu diini waa diinta ilaalinteeda walnafsi iyo nafda ilaalinteeda waalcaqli iyo caqliga ilaalintiisa waalcirdi iyo sharafka iyo dhegta ilaalintiisa waalmaali iyo xoolaha ilaalintiisa falmaytatu baktiga yaxilu akluha cunitaankeedu waa xaloobanaya cinda khawfilhalaaki markuu qofku halaag ka cabsado waalkhamru khamrigana yaxilu shurbuha cabitaankeedu waa xalaaloobaya dafcan ayadoo meesha laga saarayo lihalaaki nafsi nafda halaagitaankeeda iyadoo la difaacayo lianna xifda nafsi daruuriyun shay daruuri oo laga baarmaana weeye fakaana waxaad ilaa budda min laga maarmaana markaa min taxsiilihi in lagu xasiliyo biibaaxati lmuxarami shaygii la xarimay bannayntiisa waxau sheekhu leeyahay mararka qaarkood ayaa shaygan daata ahaantiisa iyo lafahaantiisa loo xarimay nocyaalkiisa qaarkood la banneeyaa marka daruuro iyo dhibaato iyo baahi laga maarmaan maarmaanaho meel laga maraa aanay jirin ay timaaddo macnaha waa yacni waxyaalaha ka dhasha qaybinahan loo qaybinayo xaraamta xaraamun lidaatihi wa xaraamun ligayrihi oo shayga muxaramun lidaatihiah mararka qaarkood waa la banneeyaa iyadoo ujeeddadu ay tahay in lagu ilaaliyo daruuriyaadkan shanta ah iyadoo looga jeeda in lagu ilaaliyo maxaa yeelay marka horeba waxaa loo xaaraantineeyey dee wuxuu markaas ay ahayd mafaasid daati ahoo lafdiisa markaa xumaan yaanihii mafaasido daatadiisa ku sugan oo ka hor imanaya daruuriyaadka alkuliyaad iyo adaruuriyaad labada waa la yidhaahdaa waxyaalaha kuliyaadka ama daruuriyaadka waxyaalaha laga maarmaanka heshanta ah shanta ka horimaadu ka hor imanaya awgeed ayaa markaa loo xarimay wamasala wuxuu ka hor imanayey diinta ilaalinteedii ama nafda ilaalinteedii ama caqliga ilaalintiisii ama cirdiga sharadiiyo dhegta ilaalinteedii ama xoolaha ilaalinteedii ayuu waxaan muxaram lidaatii ka hor imanayay oo sidaa daraaddeed baa loo xarimay haddaba wuxuu leeyahay waxaa la arkaa in muxaram lidaatii la banneeyo iyadoo ujeeddadu ay tahay in daruuriyaadka lagu xafido oo ah ilaalinta diinta iyo xoolaha iyo nafda iyo caqliga iyo cirdiga masalan marka baktigii oo kale maxaa loo banaynayaa dee waxaa loo banaynayaa marka nafdi inay halaagsanto looga baqdo ee wax kaloo cuno u waayo xogay markaa nafdiisa uu ku joojiyo ayuu cunayaa haddii masalan qofkii ay halkan unguriga wax isu taagaan wax kaloo isku dhaafiya waxoogay kabaa maquruga khamriga mooye wax kalena aanay jirin oo haddii kale markaa u nafdu ka baxayso khamriga waa la xaraayeen si nafda haraaggeeda loo dafciyo laysu hortaago maxaa yeelay ilaalinta nafdu waa shay daruuriya idan markaa waxaa laga maarmaanaya in ilaalintiisa lagu xasiliyo shaygii muxaramka ahaa banayntiisa masalan maxaa ka mid a ah? dee kelimatulkufr kelimadii gaalnimada daahir ahaan inuu ugu dhawaaqo waa loo ororseeyey marka uu nafdiisii ku ilaalinayo ee masalan lagu qasbo ee laleey waa lagu dilaya haddii aad sidaa samayn weydo haddaba waa muxaramun lidaatihi isaga muxaramun ligayrihi isaga daruuriyaadka awgeedna waa loo banneeyaa xaajiyaadka iyo waxyaalaha markaa iska baahiyahaana ee aan daruuriga ahaynna iyadana waa loo banneeyaa ee masalan haddii laga taga mashaqa baaliqa inay mukalafa u keenayso masalan awradii oo kale in la faydo dee waxaa loo banneeyaa iyadoo nolosha la ilaalinayo waxa kale oo loo banneeyaa si markaa xanuunna uga bogsado ama alamkan iyo xanuunka qofku uga khafiifo yacni waxa weeyaan markaa waa muxaram ligayrihi weeye kaasi markaa isaga waxyaalaha waa la banneeyaa laakiin muxaramu lidaatihi daruura ayuunbaa iyada loo banneeya taabanaysa daruuriyaadka walaakin qad yubaaxu in la banneeyaa la arkaa bacdu anwaaci lmuxaram lidaatihi barhka mida noocyaalkii shaygii lidaati loo cinda darurati markay darura iyo dhibaata timaado lianna tacliimahu kaana wuxaa bisababi mafaasidihi mafaasidiyo xumaanyaalo uu leeyahay adaatiya oo daatadiisa iyo lafdiisa ku sugan almucaarida ee caaridaysa ka hor imanaysa bixifdi daruriyaati alkhams daruuriyaadka iyo arrimaha lagamaarmaanka shanba ilaalintooda waya xifdu diini waa diinta ilaalinteedii wanafsi nafsi nafda ilaalinteedii walcaqli caqliga ilaalintiisii walcirdi sharafta iyo dhegta ilaalinteedii walmaal iyo maalka ilaalintiisa falmaytatu yaxilu akluha wuu xalaaloobayaa cinda khawfi lhalaaki halaag marka laga cabsado walkhamru khamriguna yaxilu wuu xalaaloobayaa shurbaha cabitaankeedu dabcan ayadoo lagu hor istaagayo lihalaaki nafsi nafda halaagsankeeda lianna xifda nafsi daruriyun weeye fa kaana laabuda waxaday min taxsiilihi in lagu xasiliyo bibaaxati lmuxarami shayga muxaramkaa banayntiisa almuxaramu ligayrihi kii loo xarimay wax kale wa huwa isaguna maa kaana waxa aday weeye mashruucan mid mashruuca fi lasli asal ahaan waa mashruuc id laa darara fiih wax dhibi kuma sugna walaa mafsadata xumaanina kuma sugna oo ana manfacatahu hiya alghaaliba ama manfacadiisa iyo waxtarkiisa ayaa ta badan ah walaakinahu iqtarana wuxuu la xidhiidhay bimaqtadaa wax keenay taxriimahu taxriimu nusaan qaarkood leeyahay waa taxriimahu ka salaati waaba salaaddii fi lardi almaqsuuba dhulkii la dhacay lagu tukanayo waalbayci iyo iibkii waqta nidaa'i liljumucati marka jumcada loo dhawaaqo iibkii markaa wax la iibinayay waanikaaxi iyo guurkii almaqsuudi bihi ee looga qasinayey taxliilu mutalaqa wka nikaaxi lmaqsuudi bihi waa nikaaxi loola qasiyaya bihi isaga taxliilu mualaqa tii alaaan la furay in loo xalaaleeyo limualiqiha kii furay waka nikaaxiba wey maca alkhitma doonida la jirhkeeda calaa khidmati lgayri cid kale khidmadii iyo ciday doontay markaa laga dul doono wa alaaqi bidciy iyo alaaqii bidcigaha wa buyuuc lajaali ibabka la yidhaahdo oo ama maa yusama waxa buyuucu lciina la yidhaahdo alatii yuqsadu biha riba riba looga qasinayo wanaxwi dalika iyo wixii lamida oo mima kii acrada lahu taxriimu taxriimkan iyo xaaraantimayntan ay usoo timi liamrin khaarijin arrin ka baxsan can dati lficli ficilka lafdiisa oo falaysa taxriimu aanu ahayn lidaati lficli liana alficla binafsihi khaalid min almufsadati wadaran khaalibu ka yah walakin itasala bi waxaa la xidhiiday maa jacala fiihi mufsadata wadaran wax markaa mafsado xumaan iyo markaa darar geliyey oo yeelay waxa uu sheekhu leeyahay shaygan muxaramu ligayrihi waa shay asal ahaantiisa mashruucu ah oo sharcigu baneeyey oo isaga lafaanta markaa laga darar iyo dhib iyo mafsadiyo xumaanitoon aanay ku sugnayn ama waa ku sugan yihiino waa waxaan naf lahaynoo manfacadiisa iyo waxtarkiisa haalib ka badan laakiin maxaa la xidhiidhay waxaa la xidhiidhay wax keenaya xaaraantinimayntiisa wax keenaya ayaa la xidhiidhay markaasaa sharcigi markaa wuxuu xarimay sababtaa iyadoo la eegayo sida kutugashada lagu tukado ardi iyo dhul maqsuubaahoo la dhacay ama mara la dhacay waxa weeye iibka oo qofkii jumcada ay ku waajibaysay uu wax iibiyo iyadoo salaadii jumcadana aadaankii labaad loo dhawaaqay xilligii layidhi idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascaw ilaa dikri illah marka salaad jumca loo dhawaaqa dikriga ilaahay u ordoo xaggiisa u kaca la yidhi xilligaasu qofkii ay ku waajibtay sacyigaa laga rabay ayaa wax iibinaya waxaa kaloo ka mida ah nikaax iyo guur qofkani uu ka qastinayo inuu ruuxan dumara ninkii saddexda dalqadoodba furay ayuu doonay inuu u xalaaleeyo oo masalan ruux dumara ayaa ninkii saddexdii dalqadoodba u furay ama dee marba hawaa dhacaan siay markaa madaahibtu qabaan ama sidaa dee la waafaqsan yahay dalqaadima mar ha dhacdo say dardaba ha ahaatee aduu gabar baa yani ninkii saddexdii dalqadoodba uu furay dee sida qur-aanku markaa tilmaamaya xadiidu waa tii ahayd ninkeedii hore ma guursan karo ilaa ay nin kale soo guursato oo ninkaa kale ay is arkaan oo deetana isoood ay u kala tagaan ayuunbay oy ka cadadbaxdo weliba ayay kii hore isku nugun karaan markaa ninkani wuxuu ruuxan dumara u guursanayaa inuu markaas u xalaaleeyo kii hore waa nikaax iyo guur uu guursanayo ruux dumara oo qof walaalkii ahi uga horreeyey oo markaa loo jawaabay oo ayuu markaa khidmadiisii ayuu ka dulgelayaa iyo dowladdiisii iyo dabefadhigiisii waa dalaaqii bidciga ahaa eemase gabadha ama iyadoo caadana ama duhur markaa isku arkeen oo kale dalaaqii markaa la furayo noocaas ahaa weeye waxa weeye buyuuca la yidhaha buyuucu ama buyuucu lciina la yidhaahdo buyuucu laajaal ama buyuucu lciina waxa weeye waa iib daahir ahaan yacni ka bannaanoo ka muuqdaa laakiin hoos ahaan marka la eego ribo iyo shay mamnuuc ah oo aan la ogolayn ayuu gaadhsiinayaa sida iib iyo amaah wada jiro oo kale yacni waa amaah manfaca lagu amaahanayo oo kale marka buyuucu laajal iyo buyuucu lcinaba waa la yidhaha inkastay maalikiyadu yar kala qaadaan oo ay buyuuculcinaga buyuucu marka aajalla ka dhigaan laakiin culimada in badani albaycu nasiatan uma shiraau naqdan buyuucu lajaal ayawah tasacayli oo kale gdanaysa alfiqu lislami wa adilatu saasuu odhanaya marka buyuucu laajaal iyo buyuucu lcina waa isku mid riba ayaa markaa looga qasinayaa buyuuc lcina maxaa la yidhahdaa waratu nabigu idaa tawayactum bilcina waxaa la yidhaahdaa masalan qof ayaa kaga soo qaad moobilkaa ayaad ka iibinaysaa qofna xalaynu lacag u baahan yahay deetna moobilkaasaad ka iibinaysaa waxaad ka siinaysaa boqol dollar waxaad ugu qabanaysaa bil kadib inuu keeno isla muddaa maalinba ama isla markiiba heshiiskaa ma gasheen oo shaygaa ma kala iibsateen oo isagina moobilkii ma qaatay adna lacagtii ma yeelatay halkaama ku qoratay inaad ninkaa boqolkaa dollar ku leedahay isla moobilka lafdiisii ayaad haddana naqdi kaga iibsatayoo konton dollar baad ka siisatay waxaad ti moobilkiiso adigu yeelanin ha aniga iga iibi moobilka haddaba kontonkaa dollar qaado oo iga iibi sidii baad markaa moobilka ku qaadatay qofkiina konton dollar aad ku siisay bil kadibna maxaad ka rabtaa qofkii dee boqolkii dollar baad ka rabtaa ee markii hore moobilka ku kala iibsateen suuradu maxay noqonaysaa marka moobilkan laga saaro waxay noqonaysaa in qofkan inaad konton dollar ama haysay oo boqol dollar uu kuu soo ayuubaa soo baxaysa laakiin maxaa la sameeyey suuro iibunbaa la mariyey meeshii waxaad moobilkanaan kaa iibinayaan ku amaahinaya boqol baan kaa siinaya heshiiskaa markii la galay haddii saa lagu kala tago bishaa markaa kadibna uu iska bixiyo oo masalan qofkani lacagba u baahan yahay uu isagu cid kale ka iibiyo masalatu tawaruq baa la yidhaahdaa iyada tawaruq ayaa la qofu markuu waraq buu baahan yahay masalan qof baad wax ka doonaysaa inuu qaadayo qofkii badeecadun buu hayaa deetana waxaad leedahay niyo aniga qaarkiis waa le niyo aniga shan gadbood ee amaahe shantii gadbood baad ka qaadanaysaa oo suuqaad ka iibinaysaa adugu lacag baad u baahan tahay qiimo qiimihii lagaa siiye ka jabanna waad siinaysaa taa masalata tawaruq baa la yidhaha mar haddaanad isagii aad ka amaahatay aanad ka iibinaynin ee aad suuqa ka iibsanayso waa waxa dhaco aniga alaabtanisi anaa suuqa ka iibinayo baad odhanaysaa laakiin beyculcayna waxa weeye qofkii aad ka iibisay ayaad haddana lacag ka yaroo naqada aad ka sii hadhowna lacagtii badnayd ee amaahda ahayd ayuu ku siinaya waad saarahaan oo kale waa boqolkaa dollar ee aad mobilka ka siisay eed mobilkii siisay eed boqolkii dollar ku qortay lagu leeyahay kadibna aad kontanuun isaga naqada intaad sida mobilkiina aad qaadato hadhowta bishii kadibna aad boqolkii dollar ka doonayso kaasaa la yidhaha buyuucul aajaalku ama buyuucul waa kuwaa markaa asalkeedu daahirkan iyo dushan dee iib bay ka yihiin waxaad adigu marka hore iibinaysay iyo waxaanaad soo iibsatay dushan waxay ka yihiin iib laakiin hoostii maxaa looga socdaa waa riba ayuunbaa looga socdaa marka iyo wixii la mid ahee taxriimku uu yimi uga yimi arrin ka baxsan ficilka lafdiisa ee aanu taxriimku ficilkan lafdiisa ahayne ee ficilku naf ahaantiisa uu yahay mafsado darar mid ka bannaan laakiin waxaa la xidhiidhay wax mafsado iyo darar markaa ee yeelay dhexdiisa ayaa la xidhiiday wa huwa ma almuxaram liayri huwa maa kaana waxaa mashruucan fi asl waa mashruuc id laa darara fiihi walaa mafsada darar iyo mafsada toona kuma sugnaa ow ana manfacatahu yalqaaniba ama manfacadiisa iyo waxtarkiisaa ta badan ah walaakinahu iqtarana waxaa la xidhiiday bimaa shay iqtadaa keenay taxriimahu xaaraantinimayntiisa ka salaati weye fi lardi maqsuuba dhulkii markaa la dhacay oo kale wlbayci iibkii weeye waqta nidaai ljumucati jumcaha watigii loo dhawaaqayey wakhtigii loo dhawaaqay wax la iibiyo wa nikaaxi lmaqsuudi bihi iyo guurkii loola jeeday taxliilu lmuallaqati tii la furay xalaalaynteeda alaada saddex la furay limualliqiha kii furay loo xalaaleeyo waa nikaaxu taxliilkii wanikaax iyo guurkii weeye maca alkhiba khibe iyo dawalid lagu guursado calaa khidbati lgayri cid kale khidba iyo dabagelkeed iyo doolideed walaa yakhduu axadukum calaa khidbati akhiihi waa kii ahaa aad markaa ku dul doondood ku guursato kaay guurkaa weeye wa talaaqi lbidciyi iyo furinkii bidcigaha wa buyuuc lajaal buyuuca buyuucla ajaalka la yidhahdo ee wax la kala imanayoo la is-amaaninayo ow maa yusamaa bibuyuuc lciina ama waxaa loo yaqaano buyuuc lciina buyuuc lajaal iyo buyuuc lciina waa isku mid allatii taasu yuqsadu biha looga qasinayo arriba ribo looga qasinayo wanaxwi dalika iyo kaa wixii la mida oo mimaa kii ahaaday ka mid ahaaday caradda lagu taxriim taxriimkan iyo xaaraantinimaytin u soo darriyey liamrin khaarijin arrin ka baxsan can daati lficl ficilka lafdiisa oo falayse taxriimu xaaraamayntu aanay ahayn lidaati lficli liana alficla binafsihi khaarij min almafsada wa dararu ka maran yahay walaakin itasala bi waxaa la xidhiiday maa jacala fiihi mafsada wa dararan wax mafsadaiyo darar yeelay haddaa wuxuu yihi sheekhu fasalaatu salaatu bidaatihaa lafdeeda mashruucatun mid la sharciye weeye fa hiya waajiba iyadu mid waajiba farala weeye walaakin lama tasala bihaa muxaramun markii uu la xidhiidhay waxa la xaaraantinimeeyey walqasbu e jaaa nahyu waxa yima diidno can isalaati la diidayo fi lardi almaqsuumati dhulkii la dhacay waalbaycu iibku bidaati labanta mubaaxu waa mid bannaan walaakiin wuquucu dhicitaankiisa waqta nidaa'i liljumuca wakhtiga salaada jumcada loo dhawaaqayo uu dhacay ayaa jacala fiihi uu wuxuu markaas yeelay inuu caa'iq iyo hor istaago ka yahay can sacyi in loo sacyo ilaa adaa'i fariidati ljumcati fariidadii jumca gudashadeeda oo fajahanaayu canhu diidma markaa la diidaya ayaa timi waxau sheekhu leeyahay haddaba markaynu eegno bal salaadu daat ahaanteeda iyo laf ahaanteeda waa mid la sharciyeeyo de waa mid faran oo waajiba ah laakiin markuu la xidhiiday shay la xaaraantilmeeyo oo dhaca mana uu soo dhacayuu ku tukanayo ama goob iyo meeluu markaas dhacay ama ummadda iyo dadweynahaasoo dhan ha ka dhaco oo xaqdarra ha ku qaato ama ku qabsa ku qadimaysia ha ku qaato ama si kale ha u dhaco dhuluu dhacayuu ku tukanayo marka asal ahaanteeda iyadu waa mashruuc laakiin markuu la xidhiidhay waxaanan tirina qasbigaasi ayaa waxayu nahyi iyo diidma la diidaya salaadii dhulkaa maqsuubada helacin lagu tukado iyo marada maqsuubada ah ee la dhacay in lagu tukado munkarkaa la xidhiidhay oo intifaacsiga markaa marada ama dhulkaa la intifaacsanayo darteed ayaa markaas loo diiday oo nahyigu u yimi marka waxay noqotay mid loo xaarantinimeeyo sababtiisa iibku wuxuu leeyahay bidaatihi waa shay mashruuca waa shay mubaaxa lafahantiisa laakiin dhicidda uu dhacay xilligaa jumcada loo dhawaaqay ee ay ahayd qofka mukalafka inuu u saciyo markaa jumcadii dhicitaanka uu xilligaa dhacay ayaa wuxuu yeelay mafsado ayuu geliyey mafsadadaas oo ah tacwiiq iyo yani caayiq iyo hor istaage cawaa'iq iyo caayiq wa waxa is hortaaga ayaa la yidhahdaa mafsadaha inuu caayiq iyo hor istaago ka noqday sacyintii aada u sacyinaya gudashada fariidada jumcada oo inaad markaa u sacyido maxaa kaa hor istaagaya dee aad ku mashquulayso ayaa kaa hor istaagaya oo marka iibku mashruuc iyo mubaax buu ahaa laakiin maxaa la xidhiidhay munkara ayuu ka mashquulaya salaadii jumcada markaasuu xaaraan noqday dabeetana nahyi ayaa yimi iyo diidmo fasalaatu salaadu bidaatiha lafdeed mashruucatun waa mid la sharciyey waajiba weeye walaakin lama tasala bihaa markuu la xidhiidhay muxaramun waxa la xaaraantimey wahuwa alqasbiga ayaa jaa nahyu nahyintii timi cani salaati la diidayo fi lardi lmaqsuura dhulkii la dhaca in lagu tukado wlbaycu iibku bidaatihi lafahantiisa mubaaxun mid mubaaxa mashruuca weeye walaakiin wuquuxu dhicitaankiisa uu dhaco waqta nidaai liljumca waqtigii jumcada loo dhawaaqayey ayaa jacala wuxuu yeelay dhicitaankaasi fiihi iibkii dhexisa mafsadata tacwiiq mafsado ah inuu caayiq iyo horistaagan yahay can isacyi inuu qofku u ordu u kaco ilaa adaa'i fariidati ljumucati gudashada fariidadii jumcada faja'a nahyu nahyigii markaas waa yimid canhu xaggiisa markaa la diidayey ayaa markaa yimid oo caaiqa uu noqday awgeed laakiin marka suuradiisa la eego dee wax kala iibsiya qofkii lacagtiisa wataa qofkana hanteen isagaa leh dhinaca marka laga eego waa mashruuc laakiin wakhtiganuu dhacay ayaa waxay ka dhigaysaa inay mafsada soo gasho ah inuu caayiq yahay uu ka hor istaagayo sacyintii iyo orodkii la faray ee ahayd inuu kaco salaada jumcada xaggeedu wاnikaaxu bidaati wallahu aclam halkaa inoogu joogo